alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila cla اlظaalimiin waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmustafawiya waana darsigeennii sagaalaad wuxuuna ka bilaabanayaa xadiiska qaaad qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana qutaybat bnu saciidi abu raja albaqlani qala xadaana cabdاlcasiis bn muxamed addaarawardi can suhayl bni abi saalixin can abiihi abi saalix samaan zakwaan loo yaqaano عن abi hurayrata رضي allahu عنه annahu ra'aa wuxuu arkay rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu arkay abu hurayre rasuulka alluu arkay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo tawada'a weyse qaatay min akli sawri aqidin caano la qallajiyey ama la engejiyey gobollo ka mida ah sawrku waa qidca marka caanaha caano fadhi yacni qayb ka mida isagoo nebigu salawaatuullahi wasalaamu alayhi intuu cunay kadibna ka weyse qaatay waa markii hore xaaladdu siday ahayd tawada'a wuu weyse qaatay nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayhi min akli sawri aqidin yacnii caano la qallajiyey gobollo ka mida ayuu ka weyse qaatay nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayh oo u cunay uma ra'aahu wuxuu arkay akala yacnii isagoo cunay nebigu sala allah caleyh wasalam min katifi shaatin neef adhiya garabkii isagoo cunay umma sallaa wuu tukaday walam yatawadda' mana aanu weyse qaadan marka laba marxalo weeyo marxaladii hore waxay ahayd baynu nidhi intaysaynu usoo tilmaannay nebigu salawaatuullaahi wasalaamu alayhi wuxuu yidhi tawada'uu mima masat innaar wax kastoo dab lagu kariyey ka weyse qaata buu yidhi waxaa ka dembeeyey kaana aakhiru lamrayni tarku lwuduu'i mima masat innaar yacnii wixii xukun khaasa uu ku dhacay oo hilibka geela oo isaga gooni loo saaray nas khaas uu ku dhacay mooyaane shaygii kale inaan laga weysaysanayn buu nebiga xaaladiisu ay ku dambaysay xadiiska alimaam tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya ibnu khusayme fii saxiixihi iyo ibni xibbaan waana xadiis saxiixa qaala xadaana ibn abi cumar axmed ibn abi cumar maxamed ibn axmed ibn abi cumar alcadani qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyeynata can waa'il ibni daa'uud can ibnihi huwa bakar ibni waa'il tanoo kale ladaa'ifu lisnaadka markay ka warramayaan waxay yidhaahdaan waa riwaayat lakaabiri can ilasaaqir odaygiibaa wuxuu ka warinayaa wiilkiisiibuu wax ka warinayaa marka cilmu xadiiska marka la joogo waxaa la yidhahaa alakaabiri can ilasaaqir ayaa can suhriyi maxamed ibni muslim ibni shihaab asuhri waxaa laga wariyey can anas ibni maalikin annahu qaala inuu yidhi qaala awlama rasuulu llaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ka weliimeeyey can safiyata safiya binti xuyey oo xaasaskiisii ka mid ahayd wuxuu weliima ahaan uga bixiyey bitamrin timir iyo wasawiiqin yacni salool ama daango waxaad daangada aad u taqaan timir iyo daangaa laysku shiiday yacni maxaa laysku sameeyey kadibna martiqaadkii iyo cidgalkii yacni marka arooska haddii ilaahay kuu roonya ayay noqotay marka waxaad ka dareemaysaa marka xaaladda nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayhi marba qaab ahaan iyo sida ay u qabato ayuu rasuulku salawaatuullahi wasalaamu alayhi dadka iyo mujtamaca oo ula noolaa ma jirin wax kalifaada ma jirin wax kibir ah ma jirin wax isla weyniya rasuulka sal allah aleh wasalam marka laasim maaha in hilib la qalo welimadana waxaa la yidhaahdaa yeedhmo kasta oo laysu yeedho oo martiqaad iyo martisoor laysugu yeedho baa la yidhaahdaa qaalib ahaan laakiin waxay ku dhacdaa curfiga marka la eego weliimada iyo martisoorka arooskay ku dhacda waxaana ka sugan fii saxiixi albukhaari nabigeenu inuu yidhi sharu dacaami dacaamu lwaliima cunto waxaa ugu sharbadan cuntada yacni weliimada ugu shar badan maxay ku sharbadatay yudcaa laha alaqniyaa'u wa yutraku alfuqaraa qaniyadii nin bariiskiisii u diyaarsan yahay baa loo yeedhi fuqaradiina waa laga tegi markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sidaasoo tahay wuxuu yidhi waman taraka dacwata faqad casa allaha wa rasuulahu ruuxii yeedhmada iyo martiqaadka loogu yeedhay ka tagana oo diida isagoo cudurdaar sharciga uu ku diiday aan haysan alle iyo rasuulkiisa wuu caasiyey buu yidhi nebigu salawatullahi wasalaamu calayh <clears throat> xadiisku waa saxiix oo mukhtasaru shamaa'il almuxamadiya ayuu ku saxiix yeela qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana alxuseyn ibnu muxamed albasriyu qaala xadaana fudayl ibnu sulaymaan xadaana faa'id mowla cabdilaahi bni caliy bni abi raaficin mowla rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam qaal wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warramay cubaydullaahi ibnu caliyi can jaddatihi ayaydii buu xadiiska iiga wariyey salma gabadhii la odhan jiray salma lafteedu waa imraatu abi raafic abi raafican mowlaha nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayay haweenaydiisii iyo ooridiisii iyo xaaskiisii ay ahayd nebigay u shaqayn jirto wiilkiisii yaraaye ibraahim markii uu dhashay bay u shaqayn jirtay markii dambe marka ninka uu sayidka u yahay ee u xoreeyay aburaafic iyo iyaduu isu guuriyey nebigu salawatulahi wasalaamu calayh can alxasan bni caliyi xasan ibni caliy wabni cabaasin iyo cabdulahi bni cabaas iyo wabna jacfarin cabdulaahi bnu jacfar atowha way u yimaadeen yay u imaanayaan salmay u yimaadeen faqaaluu laha waxay ku yidhaahdeen isnaci lanaa noo samee dacaaman cunto oo mimaa shaygii ka mida kaana uu ahaa yucjibu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam wayuxsinu aklahu waxaad noo samaysaa cunto iyo martisoor iyo dacaam noo samee mimaa shaygii ka mida kaana uu ahaa yucjibu miduu la yaabo cajabgeliyo uu jeclaysto rasuula allahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilaahay uu jeclaysto oo wayuxsinu aklahu cunitaankiisana uu wanaajisto yacnii shay markuu cunayana shay wanaagsan uu u yaqaanay nebiguna uu jeclaa noo samee martiqaadkiisii maadaama wakhtigii nebiga anigu aanan joogin fa qaalad waxay tidhi yaa bunaya wiilkaygiiow laa tashtahiihi lyowma ma jeclaysanaysid xaalada cuntadii nebi maxamed wakhtigaa cuni jiray maanta oo futuuxaad la gaadhay oo cuntooyin kala duwan aad cunaysaan maanta ma jeclaysanaysid qaala wuxuu yidhi balaa inaanan jeclaysan iska daaya waan jeclaysanayaa isnaciihi lanaa noo samee qaala wuxuu idhi faqaamat way istaagtay fa akhadat waxay qaadatay shay-an shay oo min ashaciiri heeddii ka mida qayb heeddii ka miday qaaday fadaxanathu way shiiday uma jacalathu waxay ka yeeshay fii qidrin dheri heeddii ama qabandigii intay shiiday bay dheri ku shubtay dayib wasabat calayhi waxayna ku shubtay shay-an shay oo min zaytin saliid ah xoogaa saliidana way ku dartay wadaqat waxay ku burburisay alfulfula yanii filfisha waxainagu hadda saasuunbaynu inaguna u naqaanaa fadun baynu hoos dhignaaye yanii fulfulku waa filfisha bahashan aynu u kulul waay ayib wadaqat waxay ku burburisay maxay alfulfula filfil bay ku burburisay iyo watawaabila yanii geed kulayl tawaabilku waxa weeye waa ashyaa mukhtalifatu alalwaan shayaal yacnii midabadoodu ay kala duwan yihiinoo kabsaradii wixii loo yaqaanay iyo sinjibiil iyo kamuun iyo waxyaabo noocaasoo kala duwan waa cuntada waxyaabihii udgoonka ee dhadhanka u yeelay waay iyo watawaabila geed kulayl tawaabilku waxaynu nidhi waa ashyaa mukhtalifatu alalwaan waa shayaal midabadoodu ay kala duwan yihiin kabsaro iyo sinjibiil iyo kamuun iyo waxyaaba noocaasoo ah fa qarabathu ilayhim way u dhowaysay faqaalad waxay tidhi haadaa kani mima shaygii weeye kaana u ahaa yucjibu rasuula llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay miduu jeclaysto oo wayuxsinu aklahu cunitaankiisana uu hagaajisto cunitaankiisuna uu la wanaagsan yahay kanuu ahaa xadiiska sanadkiisu waa daciif ayb waxaa ku jira ninka la yidhaha faa'id mawla cubaydillaahi bni caliy bni abi raafic ninkaasaa ku jira ninka la yidhaha fudayl ibnu sulaymaanna waa saduuqun lahu khata'un kasiir qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan abu bakr almarwasi qaala xadaana abu axmed azubayri mxamed bn cabdilaahi bn axmed azubayri can sufyaan athawri can اlswad bn qays annaqaci can nubayx alcansi nubayx alcansi waa nubayx bn cabdilaahi alcansi abu camar yani alkuufi waa maqbuul yani haddaanu cid khilaafin xadiiskana lagu mutaabaceeyo waa la aqbalaa warkiisa laakiin qofka lagu yidhaahdo waa maqbuul macnaheedu waxa weeye xadiiska hadduu la gooni noqdo ifraadkiisa iyo gooninimadiisa markuu wuxuu la gooni noqdo lama aqbalo can jaabir bni cabdilaahi waxaa laga wariyey radi allahu canhu wuxuu yidhi ataana nabiyu sala allahu caleh wasalam nebigaa noo yimi fii manzilina guriga yaguu noogu yimi fadabaxnaa lahu waxaannu u gowracnay nebiga shaata neef adhiyaannu u gowracnay waa u loognay loogid baa la ee mxuu ahaa luqada soomaaliga markaad eh, qof aad waxu qalayso waa loo loogay baa la odhanaya marka martisoor iyo cidgal iyo loogitaan bay u sameeyeen faqaala wuxuu yidhi nebigu salawatuulahi wasalaamu caleyh ka'annahum waxaad mooddaa reer jaabir iyo qoyskani waxaad mooddaa calimuu inay ogaadeen annaa nuxibu laxma hilibka inaannu jecelnahay maanta inaanu hilib aannu jeclayn oo hilib u baahnayn inaynu ogaayeen ayaad moodaa buu yidhi nebigu sala allah caleh wasalam wa fi lxadiii waxaa ku sugan qisatun qisa ayaa ku sugan xadiisku wuu dheeraa daarimi baa warinaya yani mujaladka koowaad labayoabaaanimaam axmedna fii musnadihi mujaladka saddexaad adeqoaaaiyoisagoo gaaban isagoo mudawalan uu soo saaray laakiin nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh qisadiisu waxay ahayd qisada dheeree jaabir bnu cabdilaahi ku saabsan waxay ahayd jaabir markuu dhintay jaabir aabbihii cafwan cabdulaahi bnu xaraam markuu dhintay wuxuu ka dhintay sagaal dumar ah sagaal gabdhoodoo uu dhalay buu ka dhintay sidoo kale wuxuu ka tegey diin iyo gashi fara badan iyadoo lagu leeyahay nebigu marka intuu u tegay buu dadkii deynta igu lahaa waa i xumeeyeen waana igu buuqeene kaalay iiga shafeeco iiga ergeen ayuu nebigu ku yidhi salawatullahi wasalaamu caleh nebigaa u ergeeyey marka markii laga soo noqday baa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh uu marti sooray markuu soo socday buu haweenadiisii intuu la hadlay wuxuu ku yidhi nebiga maanta waxba ha weydiinin ha hadlin nebiga salawatullahi wasalaamu calayh markuu is yidhi sii bax nebigu salawaatullahi wasalaamu bay haweenaydii la hadashay waxay tidhi salli calaya wa calaa sawjii aniga iyo ninkayga noo ducee rasuulka ilaahay oo noo duce aw salli calayna qaala nebigu wuxuu yidhi allaahuma salli calayhim qaala jaabir baa marka wuxuu ihi faqultu laha waxaan ku idhi alaysa qad nahaytuka sow kuma oran nebiga ha la hadlin sow kaama reebin markaasay waxay tidhi qaala taraa rasuula allahi sal alla aleh wasalam kaana yadkhulu calayna walaa yadcuu lana ma waxaad u aragtaa fursadda nebi maxamed oo noo yimi inuu naga tago isagoo aan noo ducayn inaan daydno ogolaanaan baad aragtaa ma ogolaanay gabadh caqli badan bay ahayd marka ha la hadlina iska daa maxay tahay fursaddan ka faa'iidaysanaya nebi maxamedna yani wuu noo ducaynayaa xadiiska abu daa'uud baa fii sunanihi isaguna ku warinaya waxaa laga qaadanayaa xadiiska nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ciddii martisoor ugu yeedha ee marti qaadda inaannu diidi jirin nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi dabaqaadka bulshada ee kala duwan bulshada meel kasta ha ka joogo kaalintuu doono ha ku lahaadee nebigu waa ajiibi jiray hataynu soo marnay nin harqaanla ah soomaynaan soo marin inuu nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh martisoor u sameeyey nebiguna martisoorkiisii u ajiibay haween baa marti qaaday waa ajiibay nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh xadaanaa ibn abi cumar alcadani waa maxamed ibn abi cumar alcadani xadaanaa sufyaan sufyaankani waa kuma ibn cuyayna siddeed iyo arday u ahaa marka haddii uu idlaaqo sufyaan maxamed ibn abi cumar alcadani waxa weeye waa sufyaan ibnu cuyeyna waxaynu nidhi laakiin cabdulaahi ibnu mubaarak iyo cabdulaahi ibnu yuusuf alfiryaabi iyo yacnii raggaasi hadday idlaaqaan sufyaan idlaaqaan iyo wakiiciyo sufyaanka ay u jeedaan waa sufyaan athawri xadaana cabdulaahi ibnu maxamed ibnu caqiil waa mukhtalafun fiihi waynu soo mar annahu samica jaabir buu maqlay jaabir ibnu cabdilaahi qaala sufyaanu wuxuu yidhi fii xadiiihi waxadaanaa muxamed ibnu munkadir can jaabirin warkan dambe waa mutaabaca la yidhaahaa mutaabacadu waxa weeye waxaa la xoojinayaa xadiiskii hore maxamed ibnu caqiil oo mukhtalafa oo laysku khilaafay baa jaabir ibnu cabdilaahi ka warinaya haddana sufyaan wuxuu keenay sanad labaadoo lagu xoojinayo maxamed ibnu munkadir baa wuxuu ka jaabir ibni cabdilaah marka mutaabacadan waxaa layidhaha taama ayaa la yidhaahdaa sheekha shiikhiisa marka lagu kulmana waxaa la yidhahdaa mutaabaca qaasira can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharaja rasuulu llahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay walxaal ana aniguna macahu nebiga la jirkiisa aan ahay oo aan la socdo fa dakhala wuxuu u galay calaa imra'atin haweenay oo min alansaari ansaar fa dabaxat lahu waxay u gowracday shaata neef adhia fa akala waa cunay minhaa neefkii adhigaha xaggiisiiba wax ka cunay wa atatu waxay ula timi nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi biqinaacin masaf bay ula timi qinaaca waxaa weeye hadda idinku saxamo iyo baa taqaaniine masaftaas yacni markaa la sameeyey baa waxay u ahayd timirta iyo waxyaabaha khudaarta waxay ku qaadanayaan masaftaasaa saxan u ah biqinaacin masaf bay ula timi oo min rudabin yacni timirta nooceeda rudabka uu ku jiro fa akala minhu waa cunay nebigu salawaatuulahi wasalaamu caleyh rudabkiiba wax ka cunay uma tawada'a waa weyse qaatay haddee timirta kama weysiisane nebigu sala allah caleyh wasalam waanu weyse qabinoo u baahday uma tawada'a wuu weyse qaatay nebigu liduhri duhurkii salaaddii duhur buu weyse qaatay wasallaa waa tukaday uma insarafa salaaddiibuu ka baxay fa atathu waxay u keentay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markuu salaadii ka baxay min culaalati shaati nusqooyinka qaarkoodna waxay qorayaan biculaalatin hambo culaalada waxa layaha baqiyatu shay shayga waxa ka hadhay ka baaqiya yacni min culaalati shaati baqiyo yacnii ka hadhay neefkii hambadiisii neefkii markii hore ay cuneen hambadiisii bay u keentay wixii ka hadhay ee ka baaqiga ah faakala waa cunay nebigu sal allau aleh wasalam uma salla alcasra salaaddii casar buu tukaday walam yatawadda maanu weyse qaadan oo dee hilibka adhiga kamaanu weysaysanay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaynuna nidhi marxaladaha nebigu uu soo maray iyo xaaladihii noloshiisa markii hore wixii dab lagu kariyey oo dhan wuu ka weyse qaadanayay maxaa ka dembeeyey kaana aakhiru lamrayni tarku lwuduu'i mima masat innaar xadiisku waa xadiis saxiixa tirmidi baa fi jaamicihi ku warinaya walimaamu axmed abu daa'uud iyo keyrkoodna way warinayaan qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana alcabaas ibnu muxamed adduuri qaala xadaana yunus ibn muxamed xadaana fulayx ibnu sulayman can cusmaan ibni cabdiraxmaan can yacquub ibni abi yacquub can umi lmundir qaalad waxay tihi dakhala calaya rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay baa ii soo galay wa macahu suubanaha la jirkiisana caliyun cali bni abi daalib baa la socday walanaa waxaa noo sugnaatay dawaaliya waa jamcu daaliya waa yacnii dhirta soo laadlaada gacan timiraha la soo qaaday markaasaa waxaa la suday guriga dawaali marka waa jamcu daaliya waana gacmada soo laadlaada ee marka timirta ee guriga sudhan walana waxaa noo sugnaatay dawaliya yacnii kuwa soo laadlaada gacamo soo laadlaada yacnii dawaaliya ayaa noo sugnaatay gacamo oo mucallaqatun soo laadlaada oo guriga markaa la sudhay qaalad waxay tidhi fa jacala rasuulullaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu gudagalay iyo wa caliyun calina macahu la jirkiisa uu yahay yaakulu inuu cunayo gacamadii uu wax ka cunayo nebigu sal alla aleh wasalam faqaala rasuulu lahi sal allau alih wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi mahya cali yacni dacyaa caliyu caliyow ka tag iska daa timirta ha cunin buu ku yidhi nebigu sal allau aleh wasalam sabab maxay tahay fa innaka adigu naaqihun yacni mid xanuun ka soo kacay baa tahay naaqiha waxaa la yidhahdaa ruuxu markuu jiro haysay oo muddo haysay uu ka soo kaco ayaa waxaa la naaqih annaga waxaan idhaahnaa ee soomaali ahaan marka qofku uu ka soo kaco jiro uu ka soo kaco waxaynu nidhaahnaa hadduu soo doogsadayban hadduu soo doogsadayo yacni marka xoogaa qofku uu soo dhiigsaday ee jiradii uu ka soo kaco baa luqada carabiga waxaa lagu yidhaahdaa naaqihi baa lagu yidhaahdaa ayib qaalad waxay tidhi fa jalasa caliyun cali waa fadhiistay mar haddii lagu yidhi caliyow iska daa timirtani fiicne wuu fadhiistay wanabiyu sal alla aleh wasalam nebiguna yaakulu xaaluu cunayo qaalad waxay tidhi fajacaltu lahum waxaan u yeelay silqan wa shaciira yani cuntadii martisoorka ay u samaysay bay ka hadlaysaayo fajacaltu lahum waxaan u yeelay silqan silqigu waxa weeye waa geed xididkii cuntada ay ku darsan jireen baalkan kaaroodka aynu nidhaahno ama dabacaseeyaha yani dadka qaarkood ay u yaqaaniin kaasoo kale geed soo shabaho yani heedda iyo qamandiga iyo ay ku dari jireen oo kamansila halka baradhadu hadda inoo taagan tahay meeshaasoo kale u taagan ayuu iyo kaaroodku inoo taagan yihiin buu ah jacaltu lahum waxaan u yeelay silaqan baan u yeelay yacnii xididka geedka xididkiisa iyo wa shaciiran yacni heed fa qaala nebiyu sal alla aleh wuxuu ku yidhi licaliyin cali wuxuu ku yidhi min haada midkan fa asib midkan wax ka asiib kan cun riwaayada abu daawuud waxay leedahay yacni kanaa kuu fiicane kan cun buu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa inna haadaa midkan ayaa awfaqu laka yacnii xaaladaada midkan baa kuu waafaqayo kuu waafaqsan riwaayada abu daawuud waxay leedahay fa inna haadaa huwa anfacu laka midkana kuu nafci badan ee kan cun maadaama uu xanuunsanayay timirtu inta badan waxyaabaha ay leedahay baa waxaa ka mid ah calooha ayay socodsiisaa marka qofkii jiran jiranaa ee jidhkiisa uu daciifka ahaa mulaa'imu ma aha oo shay yani markaa u haboon ma maxaa yeelay shubanka ayaa laga ilaalinaya abu daauud baa werinaya nasai fi sunani wbni maaja wtirmidi xaakim baa soo saaray wuxuuna yidhi waa saxiixu lisnaad wawaafaqahu dahabiyu e, albani raximah llahu tacaala saxiixada raqamka konton iyo sagaalaad ayuu ku saxiix yeelay kanna waxaa laga qaadanayaa nebiga salawatullahi wasalaamu calayh dhaqankiisii wanaagsanaa iyo habdhaqankii uu ula dhaqmayey bulshada muslimiinta ah nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh ula dhaqmayey rag iyo dumar midkay doonaanba ha ahaadeen cid kastoo marti qaadana uu ajiibayey waxa lagu martiqaaday ee dadkaasi ay ku marti martiqaadaanna inuu rasuulku salawatullahi wasalaamu caleyh waxaa cunayay oo wax dheeraada oo kale oo loo raadinayay iyo kalifaad kale aanay jirin qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana maxamuud ibnu qaylaan qaala xadaana bishr ibnu sariy can sufyaan athawri can dalxa ibnu yaxya can caaisha binti dalxa can caaisha ummi lmu'miniina radi allaahu canha qaalad waxay tihi kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa ya'tiinii mid ii yimaaduu ahaa fa yaquulu markaasuu odhanaya a cindaki khadaa'un yacnii agtaada ma yahay wax la cuno oo haddii ilaahay kuu runaya wax quraacah yacnii ma haysa qadaa waxa gelinka hore la cunaa layidha fa aquulu waxaan waxba ma yaalliin gurigii nebi maxamed salawaatuullahi wasalaamu calayh ayuu intuu soo galay baa haddii ilaahay kuu runaya wax la cunaba laga waaya haweenida maanta gurigeeda wax laga waaya maxay odhanaysaa nin iska kayfur bay odhanaysaa inkaari kugu dhacday ma ujeeddaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fa yaquul wuxuu yidhi innii saa'imun marka anigu waan soomayaa buu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalam aleh waan soomanahay marka laga bilaabo haddeer qaalad waxay tidhi fa ataanii yowman maalin buu ii yimi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahyow innahu arrinkiiyo shaanigu wuxuu yahay uhdiyat lana waxaana loo soo hadiyeeyey hadiyatun hadiyad baa laynoo soo hadiyeeyey hadiyaa laynoo keenay qaala wuxuu yidhi wamaa hiya maxay tahay qultu waxaan idhi xaysun xays weeye xays baa naloo keenay wamaa adraaka xays xays maxaa ka taqaana xays waxa weeye waa cuntadooda waxyaabihii ugu qaalisanaa weeyo waa timir iyo subag iyo caanafadhi yani markaa laysku daray mararka qaarkood bay daango iyo saloolna ku dari jireen marka timir la cajiimay oo caana fadhi lagu daray oo subag bartanka loo geliyey yaa wadaadihii maxay markay arkaan soor muxuu ahaa subag lagu daray maxay odhan jireen ya soor subag lagu daray marka loo keeno wadaadaha lagu casuumo ayay waxay odhan jireen waa quud culimeed dadka kale quudkoodu muxuu yahay ayb nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxay tidhi qultu waxaan idhi xaysun xays baa naloo soo hadiyeeyey qaala wuxuu yidhi amaa innii asbaxtu anigu saaka waxaan waa bariistay saa'iman ay xaala kownii saa'iman saaka anigoo sooman baa waagu ii baryey qaalad waxay tidhi suma akala wuu cunay xadiiska waxaa laga qaadanayaa nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh cuntadiisii iyo qaab qaabdhaqankiisii xaasaskiisa uula dhaqmayey imaamu muslim axmed abu daa'uud nasaa'i ibnu maaja tirmidi dhammaantood way warinayaan mar haddii imaam muslim uu ku jiro uu saxiixiisa ku wariyeyna yacnii hebel baa saxiixiya uma baahnin waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi kaana yaqbalu alhadiya nebigu hadiyaduu aqbali jira ummadda muslimiinta ana wuu ku borriyey sadaqada nebigu ma aqbali jirin laakiin wuxuu aqbali jiray maxay hadiyada hadiyaddana ummadda wuu ku borriyo nebigu wuxuu yidhi tahaaduu taxaabu isu hadiyeeya waad isjeclaanaysaan bini aadamka waxa isu soo dhoweeya waxa weeye waa gacantu inay furnaato gacantu inay furnaato dayib laakiin adiga haddii gacantaadu ay xihan tahay oo dadka kalena aad rabto gacantooda inay kuu furnaato hada maa tamshi taasi ma soconayso yacnii waxisasiintu waa tabaadul yacnii waa labada dhinacba wax ka imanaya saa darteed bulshada muslimiintu inay ku dadaalaan baa aad iyo aad loogu baahan marka xaaladaha nebigu waxay ahayd haddii cunto fiican la helo iyo haddii cunto meeldhexaada la helo iyo haddii mid liidata la helaba wixii loo keenunbuu cunaya nebigu salawatullahi wasalaamu alayhi weligiisna cunto ma ceebaynin oo wax kama sheegin haduu jeclaystana wuu cunayey haddaanu jeclaysanna oo jawigiisa iyo caafimaadkiisa aanay mulaa'im u ahaynna nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh waa ka cudurdaaranay xadaana cabdulaahi bnu cabdiraxmaan addaarimi qaala xadaana cumar ibni xafsin ibni qiyaas xadaanii abi wa xafsun ibnu qiyaas yani waa nin yani cibaado badan ee ibnu mucaawiya annakhaci qaadiya oo siqaa oo faqiiha ayuu ahaa can muxamed ibni abi yaxya alaslami can yasiid ibni abi umayata alacwar ninka xadiiska lagu daciifinayo xadiisku eeday waa ninkan yasiid ibni abi umayata alacwar waa majhuul can yuusuf ibni cabdilaahi bni salaamin qaal wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay yuusuf ibni cabdilaahi cabdilaahi bni salaam saxaabigii la odhan jiray yuhuudiga ahaa ee soo islaamay ee caalimkii culimmada yuhuudeed ka mid ahaa ayaa yani markaa dhalay marka ma taabiciibaa mise waa saxaabi saqiirah ayaa markaa haddii ilaahay ku ron yahay laysku qabtaa saa darteed riwaayadanna dee aragtibaabay noogu sugan ra'aytu rasuula llahi sal allau aleh rasuulka ilaahi baan arkay wuu yidhi akhada xaaluu qaatay kisratan gobol oo min khubsi shaciirin heeda yani kimistii iyo jabaatigii laga sameeyey ayuu qaatay fa wadaca calayha markaasuu dejiye dusheedu u saaray tamratan xaba timira jabkii kimista ahayd yani sabaayad ahayd ama jabaatiga ahayd buu soo qabtay dhexda wuxuu u maxay timir xaba timiru ku laabay xaba timiru ku laabay wa wuxuu yidhi haadihi midaan oo timirta ahayd idaamu haadihi midaan oo kimista ah ama jabaatiga waxay u tahay iidaan iyo koosaar ayay u tahay wa akala waana cunay nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh macnaheedu waxa wey af soomaali ahaan jabaatigii yani go'a ahaa ama qaybtii kimista ahayd ayuunbuu xabba timira ku laabay si ay jidinka yani umartaylen waa qalalan waa engegan tahay intaas waa markaasuu wuxuu yidhi midani midanay iidaanu tahay iidaanna waxaa la yidhahdaa wax kastoo dhuunta la mariyo waxa lagu qooyaa la yidhahdaa ama subag ha ahaado ama caan ha ahaadeen ama malab ha ahaadeen ama khalkii aynu soo marnay ha ahaadeen ama biyoba ha ahaadeenba xadiisku marka waa daciifa waxaa ku jira ninka la yidhaahdo yaziid ibni abi umayat alacwar baa ku jira dacafahu alalbaaniyu fi daciifa qaala alimaamu raximah llahu tacala xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan addarimi qala xadaana saciid bnu sulaymaan can cabaad bn alcawaam can xumayd bn abi xumayd adawiil can anas ibni maalikin anna rasuul lahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu yucjibuhu waxaa cajab gelinayo uu jeclaan jiray asufla yacnii wuxuu jeclaan jiray cuntada baqaayaadkeeda iyo hambadooda asufla waxa weeye waa maa baqiya cala shay cuntada waxa ka hadhaye dheriga salkiisa yani waxa ku hadhay kaasoo kale waay waxay kaloo ibnulasir uu leeyahay asufla waxaa loo jeedaa bimacnaa asariid sariidkii aynu soo tilmaannayee caaisho lagu soo tilmaamayay kaasaa loo jeedaa buy laakiin raawiga cabdulaahi bnu cabdiraxmaan addaarimi isagu wuxuu ku tilmaamayaa cuntada waxa ka hadhay qaala wuxuu yidhi qaala cabdulaahi ba wuxuu yidhi yacnii wuxuu jeedaa asufla wuxuu u jeedaa maa baqiya wixii ka hadhay baaqiya min adacaami cuntada wixii ka hadhay dheriga marka cuntada laga guro qayb baa salka ku hadhaysa waana qaybtii ugu hoosaysay waana qaybta inta badan biniaadamku yani dadku in badanoo ka mida ah ay ka xaragoodaan oo ay diidaan waxoogaa iska kibriyaan annaga soomaali maxaa loo odhan lahaa ninkaas ninka dheriga xoqda maxaa lo odhan lahaa ya xagga adiga waa qorqodaa lo odhan lahaa ninkaas waa nin qorqodaa ah, kan aggaamdheriga xaganaya xadiisku waa daciif lakiin waxaa loo jeedaa wuxuu uga jeedaa nebi moxamed salawat ullahi wasalaamu calayhi waxa bini aadamku ku kibroo dhan ilaahay subxaana wa tacaala waa ka ilaaliyey wuxuu ilaahay u hibeeyey inuu noqdo yacnii shakhsi alleh subxaana wa tacaala uu doortay oo tawaaduc badan oo isdhuldhig badan oo kibir aan ku jira xagga labiskiisa xagga cuntadiisa xagga qaab socodkiisa xagga seexashadiisa intaba aan wax kibiri ani ku jira qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ma jaa fi sifati wudui rasuuli llahi sal اllau aleh wasalam cinda acaam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi weyseqaadkiisii marka uu cuntada cunaya wuduu waxaynu nidhi laba macnay leedahay macnaha kowaad waa macna alluqawiya waa macna sharciya wuduu dhanka macnaha luqawiga waxa la eray bixinta dhanka luqada marka la fiiriyo waxaa la yidhaahdaa yacnii ama ruuxu inuu fara dhaqdo uu faraxasho ama luqluqdo waxaa la yidhaahdaa wuduu baa la yidhaa dhanka luqada dhanka sharciga laakiin waxa weeye waa xubnahan la yaqaano inaad luqluqato oo wejiga dhaqdo oo gacanta midig dhaqdo oo bidix dhaqdo madaxa masaxato lugaha dhaqdo kaasaa sharci maxaa loo yaqaanaa wudu loo yaqaan waxaa kale jira marka waduu iyo waduu haddii wowga la fadxiyo iyo haddii la godo wudu haddii la yidhahdo maxaa loo jeedaa ficilkaa loo jeedaa waduu haddii la yidhahdana maxaa loo jeedaa waduu haddii la yidhahdo waxaa loo jeedaa biyihii baa loo jeeda saxuur iyo suxuur faduur iyo fuduur qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana axmed ibnu maniic albaqawi qaala xadaana ismaaciil ibnu ibraahim waxaa loo yaqaanaa ismaaciil ibnu ibraahim ibn miqsam ismaaciil ibnu culaya hooyadii baa loo nisbeeya wuu ka xanaaqi jiray laakiin ismaaciil ibnu culaya xufaadduuse magacaasuu ku shuhrooboo kamay deyin imaamu shaafici ayaa iska ilaalin jira wuxuu odhan jiray alladii yuqaalu ibnu culaya midkan ibnu culaya lagu sheego ayuu odhan jiray can ayuub ibn abi tamiimata asakhtiyaani can ibni abi mulayka cabdulaahi bnu cubaydillaahi bni abi mulayka waa mansuubun ilaa jaddihi awowgiisaa loo nisbeeyey qof baa jira ma magaca awowgii qaata hebel hebel yacni awowgaa baa lagugu tilmaamaya markaasaa lagu odhanaya hebel saasaa lagu odhanaya can ibni cabaasin cabdulahi bn cabaas wuxuu ka wariyey ana rasuula lahi sal aleh waslm rasuulka ilaahay kharaja wuu soo baxay min alkhalaa'i musqushii buu ka soo baxay khalaa waxaa la yidhahdaa meesha bannaan caadaduna waxay ahayd waxaa la sarbeebayey oo laga sarriiganayey insaanku ficilka uu samaynayo marka qaa'id wuu kor tegey meesha bannaankuu aaday inama soomaninaha hebel duurku aaday waa soo xaajo gudanayaa haddii ilaahay kure waa kor tegey waxa waxaa laga warwareegayaa maxaa loo goynayaa waxaa loo gembinayaa loo goynayaa xaaladda iyo yani markaa ficilka meesha ka dhacay in la suurayo fa ilayhi waxaa loo soo dhoweeyey nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh addacaamu cuntadii baa loo soo dhoweeyey faqaaluu waxay idhahdeen alaa na'tiika miyaanan kuu keenayn biwadu'in weyso miyaanan kuu keenayn waduu baa la yidhi marka weyse miyaanan kuu keenayn faqaalu wuxuu yidhi innamaa umirtu bilwuduu'i weysaqaadka waxaa lay faray uun idaa qumtum ila salaati salaada markaan u istaagay idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi saa darteed hadda waxbaan cunayaa anigu haddii ilaahay kuu runya salaaduu istaagi maayo ayib tirmidi baa warinaya fii jaamicihi ku warinaya waana xadiis xasana abu daa'uud nasaa'i iyo qayrkoodna way warinayaan waxaa laga qaadanayaa marka weysaqaadka sharciga ahi marka cuntada la cunayo inaanu waajibna ahayn sunnana aanu ahayn xadaana saciid bn cabdiraxmaan almaqsumi qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna can camr bni dinaarin can saciid bn alxuwayris can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi kharaja rasuulu lahi sal ley wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay min alqaa'idi yacnii meeshii loo kortegayay buu ka soo baxay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qaa'idka asal ahaan waxaa la odhan jiray almakaan almudma'in yacnii dhulka hoose waa meeshii xaajada lagula dhuumanayay markaasaa waxaa lagu magacaabay xaaladii iyo wixii insaanka yacni markaa uu samaynayey ayaa lagu magacaabay fa uutiya bidacaamin cunto ayaa loo keenay nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayh fa qiila lahu waxaa loo yidhi yacnii alaa tatawada'u miyaadan weyse qaadanayn nusaqda qaarkood baa waxay qorayaan alaa natawada'u marka miyaynaan weyse qaadanayn fa qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh usallii yacnii a usallii miyaan tukanayaa markaan weyse qaato oo fa atawada'a marka aan weyse qaato waa idinka ile miyaynaan weyse qaadanayne miyaan tukanayaayoo salaad baan gelayaa salaad baa wakhtigeedii la gaadhay kadib marka aan weyse qaate eh. waxaa qaatay marka weysada haddii weysadii sharciga ahayd loo jeedo weysada sharciga ahayd maxay ahayd xubnaha in la dhaqo soomaa dayib haddii weysadaa loo jeedo marka cuntada la cunayo waajibna maaha sunnana maaha ama haddii weysadii luqada loo jeedo marka maxay ku dhacaysaa faradhaqi iyo haddee inaad faradhaqato oo aad farxalato marka cuntada lagu keeno ayay ku dhacaysaa xadiis saxiixa oo marka si cad faradhaqashada u tilmaamaya yacnii marka cuntada ka hor haddii ilaahay kuu ron oo ku cad ma jiro laakiin cuntada marka la dhammaysto baa adilada qaarkood waxay soo aroortay nebigu salawaatuulahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ruuxii farihiisa yacnii dufan iyagoo ay ku yaaliin seexda naftiisa mooye cid kale yaanu dagaalin macnaha waxa ku dhacay asagaa isu geystay cid kale uma geysa maxaa ku dhacaya bahalkan hoose wuxuu soo uriyaa jiirka iyo maxay soo uriyaan iyo dooliga iyo waxay soo urinayaan muxuu ahaa dufankay soo uriyaan farihiisiioo dufan leh hadduu seexdo marka haddee jiirkaas iyo dooligaas inuu faraha goosto asagaa isu keenay sooma asagaa isu keenay waa marka nusuustaasa waxaa laga fahmayaa yacnii faradhaqashadu inay shay habboon tahay iyo qaslulbaraajim iyo yani nusuusta noocaasa ah ee fitrada iyo tilmaamaysa xadaanaa saciid ibnu eh, eh, qaala xadaanaa yaxya ibnu muusa xadaanaa cabdulaahi bnu numayrin qaala xadaanaa qays ibnu rabiic xaa yani taxwila min sanad ila sanadin aakhar waxadaanaa qutaybat bnu saciidin abu raja albaqlaani qaala xadaanaa cabdilkariim aljurjaani can qays bni rabiicin can abi haashimin can saadaan can salmaan alfarisi yani qays bni abi rabiic abuu maxamed alkuufi waa saduuqun taqayara lama kabira markuu weynaaday adhala calayhi ibnuhu maa laysa min xadiiihi faxaddaa bihi ninkan dhibtu waxay kaga timi markuu waayeel noqday baa wiilkiisii xadiiskan wix uu qoranayay aabbihii wixii xadiiskiisa ahbuu wuxuu dhex geliyey meelaha bannaan buuxi soo ma taqaaniin ardayda markay iskuulka dhigan jireen waxaa la odhan jireen meelaha bannaan buuxi jumlooyin baa la kala goyn jiray kitaabkii aabbihii buu meeshii bannaanayd ee u arkaba xadiis buu dhexgeliyaa kadibna waxa le war xadiiskani xadiiskaagii maaha kuwii aad warin jirtay maaha saasaa lagu daciifiyey marka xadiiskiisa ayib can abi haashim abi haashim alramaani alwaasidi yaxya ibnu diinaar ayaa la waa nin wuxuu leeyahay salmaan baa wuxuu yidhi qara'tu waxaan akhriyey fi tawraati towraad baan akhriyey kitaabkii towraad ahaa baan akhriyey maxaa ku yaalay inna barakata adacaami cuntada barakadeedu waxa weeye waa al wuduu'u weysaqaad waa weysaqaadkii luqawiga aha faraha in la dhaqdo yacnii bacdahu ay bacda adacaami cuntada marka la cuno ka gadaal fadakartu dalika linabiyi sal alla aleh wasalam nebigaan arrinkaa u sheegay wa akhbartuhu waxaan uga warramay suubanaha bimaa shaygii qara'tu aan akhriyay fi tawraati towraad dhexdeeda ku sugnaa ayaanu u sheegay fa qaala rasuululahi sal aley waslm rasuulka ilahi wuxuu yidhi barakatu dacaami cuntada barakadeedu buu nebigu yidhi alwudu'u weysaqaad weeye qablahu yacnii ay qabla dacaami cuntada intaan la cunin in la faradhaqdo yani weeyi iyo walwudu'u yacni wuduugii luqowga ahaa weeye faradhaqasho bacdahu cuntada ka gadaal xadiiskana sanadkiisa dacfi ku jiro waynu soo tilmaanay ninka yani markaa lagu cilaynayo qays ibnu rabiic tirmidi markuu jaamiciisa ku keenay wuxuu leeyahay la nacrifuhu ila min xadiisi qays bni rabiic wa huwa yudacafu fi lxadiisi yani albanina daciifadiisu ku soo arooriyey yani mukhtasaru shamaa'il muxamadiyana wuu ku daciifiyey raqamka xadiiska marka waxaa asal u ah farxalka iyo waxyaabaha la midka ah waa masalo yani markaa xataa haddaan nusuusi ku iman yani waa maa yatacallaqu fi lcurfi waa wax curfiga ku tacalluqaya curfiga in la tixgeliyo haddaan sharciga aanu khilaafinna waa masala qaacida min qawaacid alfiqhi ka mid ah weliba shanta qaacido ee qawaacid la yidhaahdo alasliya ee qawaacidda usuusha u ah ee qawaacid alfiqhiya ay ka soo farcameen qaacido ka mida ah waxaa la yidhahdaa alcaadatu muxakama waxaa la yidhaahdaa alcaadatu muxakama kullu shayin lam yuxadid ishaaricu xaddahu yurjacu ilayhi alcurfu waalcaada waxaa loo celiyaa curfiga iyo caadadaa loo celiya haddiiba dadku ay ka yaqiiqsoonayaanoo war faraha soo dhaq inaad gacanta iskala soo gasho waa inaad ilaalisaa curfiga saa'idka ee meesha ka jira inaad ilaaliso wa maa lam yukhaalif isharca qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ma jaءa fi qowli rasuuli اllahi sal اllau alيh wasalam qabla الطacaami wa bacda ma yafruqu minhu nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh wixii ku yimi hadalkii uu odhanayay cuntada ka hor muxuu odhanayey markuu cuntada ka faaruqana muxuu odhanayay nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh xadaanaa qutaybata ibnu saciid aburaja albaqlaani waa shaykhu ljamaaca maa cadda bni maaja fa inahu qad rawaahu biwaasita xadaanaa ibnu lahiica cabdulaahi ibnu lahiica yacnii ikhtilaad baa ku dhacay bacda ixtiraaqi kutubihi riwaayat alcabaadilah wa qutaybana waa saxiixa can yasiid bni abi xabiibin can raashid bni jandal alyaafici can xabiib ibni awsin can abi ayuub alansaari qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn cinda nebiyi sal alla aleh wasalam yowman majaalistii nebi maxamed ummadda khayrka iyo samaha uu ku farayey ayaannu maalin maalmaha ka mida ah, aanu fadhinay waanu joognay nebi maxamed agtiisa fa quriba ilayhi waxaa suubanaha loo soo dhoweeyey dacaaman cunto falam ara maanan arag buu yidhi dacaaman cunto oo kaana ahaaday acdama mid ka weyn barakatan ay min jihati albarakati dhanka barakada minhu ay min adacaami cuntadaas markii cuntadii iyo martisoorkan loo soo bandhigay awalkeedii iyo bilowgeedii muuqaalka ay lahayd muuqaal yani markaa ka fiican maan arag buu yidhi barakadeeda xagga barakada iyo badnaanta ayib awala maa akelnaa markii ugu horraysay aanu cunnay walaa aqalla barakatan wax ka baraka yarna maan arag fii aakhirihi cuntada aakhirkeedii iyo gabagabadeedii markii hore saxanku waa buuxa markii gacanta la sii geliyeyna ninkii shaydaan ahaabaa dhinaca kaga qabtay kadibna saxankii goor u dhammaadayba waa la waayey marka maan arag buu yidhi walaa aqalla barakatan fii aakhirihi aakhirkeedina wax ka baraka yar maan arag buu yidhi qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahiow kayfa haada arrinkaasi sidee buu ahaaday qaala wuxuu idhi anagu annagu dakarna smallaahi tacaala cuntada markaan cunaynay magaca ilaahay baan ku xusnay bisinkaanuu qabannay ayib uma qacada waxaa soo fadhiistay man akala ruuxii cunay oo walam yusami allaha tacaala ilaahay aan magacaabin bisinka alle subxaana wa tacaala aan cuntadii u qaban fa akala waxaa cunay macahu la jirkiisa ashaydaanu shaydaan baa la cunay ninkiibaa gaangiistarkahabaa gacanta geliyayba wixiiba isagaa laasta ilan ilaahay subxaana wa tacaala hortiisu yani ka ballan qaaday allana subxaana waxaan la wadaagsanayaa yacni fil amwaali waalwlaad carruurta iyo xoolahaba waa la wadaagsanayaa xataa tallaalka markaad ilmaha tallaalayso habeenka xiriir gogoleed aad hooyadii la yeelanayso haddaadan bisinka u qabano xirsi xidh soomaydan maqal hadda hay-adaha iyo toddobada cudur ee dilaaga cudur dilaayo ka khatarsan baa jira habeenkaa xiriirka gogoleed aad hooyadii la yeelanayso haddaadan xirsi xidh u samayn aadan tallaalin yaani waxa weeye shaydaanka ayaa ilmahaa dhibaya haddaad xirsixidh u samaysana shayddaanku ma dhibayo nebigu wuxuu yidhi waxaa nala cunay yacnii qof aan bisinka u qaban baa yimi marka xadiisku sanadkiisu dacfi baa ku jira laakiin wuxuu leeyahay shawaahid kale ayuu leeyahay xadiisku oo lagu taxsiininayo culimada qaarkeedna yani markaa way daciifiyeen sheekh albani wuxuu ku daciifinaya mukhtasar shamaa'il almuxamadiya ayuu ku daciifinaya imaam axmedna fii musnadihi ayuu ku warinayaa mujalladka shanaad raqamka ninka lagu daciifinaya waa raashid ibnu jandal iyo xabiib ibnu aws labadooduba raawigaa ka warinaya mooyo cid kaloo taqaanaa ma jiraan qaal xadaanaa yaxya ibnu muusa xadaanaa abu daa'uud adayaalasi xadaanaa hishaam addastawaai hishaam ibnu cabdilaahi addastawaa'i can budayl alcuqayli waa budayl ibnu maysara albasri alcuqayli can cabdilaahi ibni cubayd ibni cumayrin can umu kalhuum can caaisha qaalat qaala rasuulu llahi sal alla aleh wasalam umu kalhuum yacni binti abibakar asidiiq caaishay walaala yihiin abubakar nolol iskumaanay soo gaadhin laakiin waxyaabaha mucjisaadkii ka mida yanii imaamu maalik yani fii muwaa'ihi uu ku wariyey kutubu taariikhina ay soo saaraan waxaa ka mid ah abubakar markii uu dhimanayay intaanu dhiman ka hor buu caaisho wuxuu siiyey yacnii wisqiyo timira oo soo baxay buu siiye wuxuu yidhi timirta yacnii wixii ka soo baxaya dhirta noocaasa ah adigaa iskale intaasoo wisqi baad ku leedahay may qaadan marka mar haddii abubakar xanuunkiisa iyo jiradiisa uu yimina qof dhaxalka wax ku lahaa si gaara ah in wax loogu dardaarmo sharcigaa diiday falaa wasiyata liwaarisiin wuxuu yidhi mar haddaadan abubakar aadan qaadan xaaladdii aadan qaadan timirta aan ku siiyey marka dhaxal bay noqonaysaayo waxaa kula leh walaalka iyo walaalahaaga gabdhaha abaa ah kula leh markaas waxay tidhi waan gartay walaalaha wiilashaa waan gartay gabdhuhuna waa asmee gabadha saddexaad aad sheegaysaa waa tuma umu kalsuumtani marka ma dhalan markaasuu wuxuu yidhi yani wahiya alatii fii badni khaarija gabadha khaarijo la yidhaahdo caloosheeda midda ku jirta uraa annahaa imra'a waxaan u arkaa inay dumar tahay ujeeda raggaasaa marka awliya ahaa waa buuba iyo xaggan ka baxa adeer ilhaamka ilaahay subxaana wa tacaala uu wax ku ilhaaminayo raggaasay ahaayeen marka sidii bay noqotay marka qaalad waxay tidhi qaala rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi idaa akala axadukum midkiin hadduu cuno oo fa nasiya hilmaamo an yadkura allaha tacaala ilaahay inuu xuso oo cuntadiisa bisinka uu qabto calaa dacaamihi cuntadiisa falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi wa aakhirah magaca ilaahay baan ku bilaabayaa cuskashadiisa iyo kaalmaysigiisa cuntadayda bilowgeeda iyo dhammaadkeedaba sidaa ha yidhaahdo riwaayada abu daa'uud waxay faa'iidaynaysaa kaana rajulun ya'kulu falam yusami xataa lam yabqa min dacaamihi ilaa luqmatun ninbaa nebi maxamed agtiisa wax ku cunayey bisinkiibuu ilaaway xurmadii ugu dambaysay markuu afkiisa u rafciyey buu xusuustay qaala wuxuu yidhi bismi illaahi wa aakhirah ayb fadaxika nabiyu sal alla aleh waslm nebigu waa ku qoslay uma qaala wuxuu idhi maa zaala shayaanu yakulu macahu shaydaan kama suulin inuu la jirkiisa uu la cunayo falamaa dakara smallaahi istaqa'a maa fii badnihi markii bisinka loo qabtay ilaahay la xusay wixii calooshiisa ku jiroo dhan buu soo mantagay marka ka mantaji haddii shaydaan maxaa wax ugu haddaaba ilowdo oo uu ku ilowsiiyo cuntada bilowgeedii uu ku ilowsiiyo bismillahi inaad tiraahdo bismillaahi awalahu wa aakhirahu yacnii cuntada awalkeedii iyo aakhirkeediiba magaca ilaahay baan ku bilaabay iyo kaalmaysi iyo cuskasho iyo barakaysi aan la magaciisa barakaysanayo intaa dhe si uu marka ninkaas shayddaanka iyo mooryaanka ee marka oo u soo mantago wixii uu kaa cuna xadiidka takhriijkiisa abu daa'uud baa werinaya fi sunanihi nasaai tirmidi ibnu maaja iyo keyrkood baa werinaya wuxuuna ku iman doonaa isagana buu ku imaan doona mar kale soo celin doona xadaanaa cabdulaahi bnu sabaax alhaashimi albasriyu qaala xadaanaa cabdulaclaa cabdulaclaa ibni cabdilacla asaami laba nin baa jiro cabdulaclaa ibni cabdilacla asaami waa nin yani siqa ah oo haddii ilaahay ku ron yahay akhraja xadiisahu ashaykhaan wa asxaabi sunan ilarbaca intuba ay soo saareen ila bni maaja ama ninka kale waa nin daciif an mamar ibni raashid an hishaam ibni curwata an abiihi curwa ibni subayr an cumar ibni abi salama cumar ibni abi salama waa rabiibu rasuulilahi sal allau aleh wasalam waa wiilkii yaraa ee nebi maxamed uu koriyey uu barbaariyey hooyadiisuu qabay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka aabbihiina waa abi salama hooyadiina waa umu salama dakhala calaa rasuulillahi sal alla aleh wasalam abi salama rasuulka ilaahay u soo galay wa cindahu ay cinda nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga agtiisa waxaa ahaa dacaaman cunto ayaa ahaa faqaala wuxuu idhi udnu yaa bunaya soo dhowow wiilkaygiiyow fa sami allaaha tacaala ilaahay subxaanah wa tacaala magacow oo bisinka u qabo wa kul biyamiinika midigtaadana ku cun wa kul mimaa yaliika dhanka ku soo xigana ka cuncuntada waa tarbiyad waa fariin uu nebi moxamed salawatulahi wasalaamu calayhi ilmahaa yar uu u dirayo masaj iyo fariin ilmaha lagu barbaarinayo soomaaliga wuxuu ka ohanaya maxaa ilmo yar waxa looga sheegaya maxaa bisinka uga sheegaysaa ma ilmo yar baa bisin qabanaya ilmaha yar sharkaba waa qabtaaye filinka musalsalka iyo hindiga haddaa u daartay iyo atariishada iyo atoorahaba waa yaqaana waa qaban soo maa la ciyaarayo iyo banooniga haddii gurigii lagu badiyo ilmihii yaraa hadhow isagoo real madrid iyo muxuu ahaa manchester iyo beledii isagoo ku hadaaqaya uunbaa la arkaya fariinta marka nebi moxamed salawatullahi wasalaamu caleyh ilmahan yar uu ku barbaariyeyba waxay tahay qaabkii cuntada uu u maamuli lahaayo magaca ilaahayna ku bilow midigtaadana ku cuno bidixda ha ku cunin dhanka ku soo xigtana cuntada ka cun fiiri marka islaamnimada iyo mabaadida ilaahay subxaana wa tacaala diinta uu inoo soo dejiyey xeedhay fawdadii u diidday saxan la wada cunaya bay fawdadii u diiddeen wax ka weyn iyo nidaam dowladeed iyo ummad jiritaankeed hoggaan la'aan ma la ogolyahay iyo fawdo ma la ogolyahay lama ogolaba lama ogolo islaamka saxanka habeeyey ee saxankaa cuntada lagu cunayo fawdada u diiday ummad dhani inay fawdo noqoto hoggaan aanay lahaan oo taladooda aanay u kala dambayn islaamkaasi ma yeelayo ma ogola wa nebigu salawatullahi wasalamu aleh marka wiilkii yaraa sidaasuu ula hadlay wiilkaygiiyow soo dhowow waa fariin debicsan bisinka magaca ilaahay subxaana wa tacaala ku xus dhanka ku xiga saxanka ka cun midigtaadana ku cun ayuu yidhi nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh bidixda in lagu cunana nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh man akala bishimaalihi akala macahu shaytaan bidixda ruuxii ku cuna shaydaankaa wax la cunaya riwaayada axmed riwaayada muslimna waxay leedahay oo nebigu min xadiidi salamata ibn alakwac ana rajulan akala bishimaalihi fa amara nebiyu sal allau aleh wasalam an yaakula biyamiinih faqaala laa astadiicu qaala laastadacta famaa rafacaha ilaa fiihi bacdu ninbaa nebiga agtiisa bidixda wax ku cunay markaasuu nebigu yidhi war midigta ku cun markaasuu yidhi ma awoodo wuu iskibrinaya mogta nebigu wuxuu yidhi waqaadan awoodin ha awoodin ilaahay baan kuu baryay gacantii shalal iyo qalal baa ku dhacay afkiisaba kor uguma soo qaadan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka sunnada nebiga haddii laguu sheego ha iskibrin aroosyada iyo meelaha xafladaha la isugu yimaada markaad joogto dadkan reer magaalka iyo mutaxadirka iska dhigoo dhan bidixday ku cabbaan bidixdu koobkii ku qabsan haddaad tiraa war midigta ku qabsan wuxuu kuleeyay midig iyo bidixba ilaahay baa ii sameeyey ilaahay wax u midig iyo bidix inuu kuu sameeyey asagaa bidixdana shaqo ugu talagalay midigtana shaqo ugu talagalay ilaahay wax mau ogoshahay haa bes waxaad ilaahay u amarka ka qaado marka koobkaa wasakhoobaya miyaa koobka wasakhnimadiisa laguma dirin waa la nadiifina sunnada nebiga ha wasakhayna arooska meeqa dumaroo baagamuundaa jooga waxay u yimaadeen soo koobkaa inay dhaqaan maaha koobka inay dhaqaan waay sunnada nebigu markay wasqoobin waay qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana maxamuud ibnu qaylaan xadaana abu axmed azubayri xadaana sufyaan athawri can abi haashim can ismaaciil bni rayax abi haashim waynu soo marnay can rayax ibni cubaydata can abi saciidin alkhudri qaala wuxuu yidhi kaana rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ileh wuxuu ahaa idaa faraqa min dacaamihi cuntadiisa markuu ka faaruqee dhammaysto qaala wuxuu odhanaya alxamdu lilaah mahad dhammaanteed ama jinsiga mahadoo dhan ilaahay baa iskale allah mutaystay alladii macbuudkii baa mahadoo dhan iskale adcamanaa na quudiyey na dheefiyey wasaqaanaa na waraabiyey wa jacalanaa muslimiina muslimiinna naga yeelay allahaasaa mahad iskale subxaana wa tacaala xadiiskan dambe sanadkiisa dacfi baa ku jira iddaraba fiihi alruwaat sheekh naasirna wuxuu ku daciif yeelay mishkaatu lmasaabiix raqamka walkelimu dayib sidoo kale waxaa uga horeeyey alxaafid ibnu xajar alcasqalaani raximah allahu tacaala walxaafid almizyi fii tuxfat alashraaf mujalladka saddexaad ayaga laftooda waxaa uga sii horeeyo xadiiska cileeya albuhaariyu fii taarikhi alkabiir mujalladka koowaad nasaai fii camri اlyowmi wاlleyla raqamka riwaayo saxiixa laakiin jirta alxamdu lilaahi aladii adcamana wasaqaana min hayri xawlin minii walaa quwa ilaahay baa mahad dhammaanteed iskale allihiina quudiyeenna dheefiyey eena waraabiyey xoog iyo xeelad la'aanna nagu quudiyey annagoo xoog iyo xeelad iyo tamar midna aan ku mutays waxaa laga qaadanayaa nicmooyinka kuwooda muuqda iyo kuwa qarsoonba nebigu ilaahay subxaana wa tacaala buu uga mahad celinayey xadaanaa moxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciid alqadaan xadaanaa sawr ibnu yaziid xadaanaa khaalid ibnu macdaan khaalid ibnu macdaan unbaa sanadka nagu cusub waa khaalid ibnu macdaan alkilaaci alximsi abu cabdilaahi wuxuu odhan jiray laqiitu sabciina rajulan min asxaabi rasuulillahi sal alla aleh wasalam toddobaatan saxaabadii nebiga ka midaan la kulmay laakiin wuxuu ahaa kaiiru lirsaal cidaanu xadiisku aanu la kulmin buu xadiiskooda rafcin jiray oo isnaadin jiray can abi umaamata albaahiliyi sudayy bni cijlaan qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa ruficat ilmaa'idatu maa'idada marka kor loo qaado min bayni yadayhi hortiisa marka kor looga qaado yaquulu wuxuu odhanayay alxamdu lilaahi xamdan kasiiran طayiban mubaarakan fiihi maaidawaynuwaataynu soo tilmaannayoo waxaa la yidhaahdaa shayga dushiisa wax lagu cuno miiska dushiisa wax lagu cuno riwaayad horoo diidaysana waataynu soo marnayo kaana laa ya'kulu calaa khiwanin miis dushii nebigu waxba kuma cuni jirin muxuu wax ku cuni jiray asufur yani shay dhulka dushiisa lagu fidiyey ama harag ha ahaado ama mara ha ahaado ama waxyaaba noocaas maa'idada markaadda waxaa loo jeedaa shaygii yani marka ka korreeyey dhulka ka korreeyey min bayni yadayhi hortiisa yani marka kor loo qaado hortiisa laga qaado shaygii ee macnaha cuntadii ay dhammaystaan yaquulu wuxuu odhanayaa alxamdu lilaah ilaahay baa mahad dhammaanteed iskale jinsigaa mahad oo dhan xamdan mahad buu leeyahay alle kasiiran fara badan oo dayiban wanaagsan oo mubaarakan fiihi la barakeeyey mahaddaas khayra muwadacin yacnii kuwa mahaddaa ilaahay ay mahadinayaan ka tegaya kayrkood xaalaannu nahay oo ilaahay inaannu mahadinayno nicmooyinka uu noogu deeqay aannu ku mahadinaynana xaalaanaan ka tegayn walaa mustaqnan kuwa ka deeqtoon xaalaanan ahayn canhu ay canilxamdi xamdiga kuwa ka deeqtoon xaalaanan ahayn rabbunaa huwa alle subxaana wa tacaala rabbunaa rabbigaya waay rabbanaa haddii la yidhaahdana yacnii yaa rabbanaa xarfu nidaa baynu u qadaraynaa yaa rabbanaa rabbigayow xadiisku fii saxiixayn buu ku suganya bukhaari muslim abu daa'uud nasaa'i ibnu maaja tirmidi ummahaatu sita dhammaantood way wariyeen bal imaam axmedna xataa waa la warinaya xadaanaa abubakar waa maxamed ibnu abaan qaala xadaanaa wakiic ibnu jaraax ibnu maliix can hishaam adastawaa'i hishaam ibni cabdilaahi adastawaa'i can budayl ibni maysara alcuqayli can cabdilaahi bni cubayd bni cumayrin can ummi kalsuum binti abi bakr can caaisha radi allaahu canha qaalad waxay tidhi kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa yaakulu dacaama cuntada mid cunayuu ahaa fii sitatin ay maca sitatin lix buu la cunayey min asxaabihi asxaabtiisa ka mida fa jaa'a carabiyu nin reer baadiyaa yimi fa akalahu markaasuu cunay biluqmatayni laba hurmo ama laba afgelis buu qaatay fa qaala rasuulu lahi sal allau rasuulka ilaahi wuxuu idhi low sama hadduu ilaahay magacaabi lahaayoo bisinka alle uu qaban lahaa la kafaakum way idinku filnaan lahayd cuntadu way idinkaafi'i lahayd inay marka idinku filnaan weydo maxaa sababay ninkan reer baadiyaha ah baan bisinka u qaban laakiin hadduu bisinka u qaban lahaa oo ilaahay magiciisa intuu ku bilaabo uu ka barakaysan lahaayoo kaalmaysan lahaa cuntadu waa idin deeqi lahayd xadiiska abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnimaaja ayaa warinaya imaam axmedna fii musnadihi irwaa lkhaliil fii takhriiji axaadiisi manaari sabiil wuxuu ku warinaya ku saxiix yeelay raqamka saxiixu tirmidi iyo ibnimaaja kelimu dayibna raqamka qala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa hanaadi bnu sari abusariyi alkuufi wa maxamuud ibnu qaylaan qaala wuxuu yidhi xadaanaa abu usaama waa xamaad ibnu usaama can sakariya bni abi saa'ida can saciid ibni abi burda ibni abi muusa alashcari can anas ibni maalikin annahu qaala qaala rasuulu ulahi sal alla leh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi ina allaha alle subxaana wa tacaala layardaa raalli buu ka noqonaya alle subxaana wa tacaala can ilcabdi addoonka an ya'kula inuu cuno alaklata yacnii hal mar wax la cuno akla haddii la yidhaahdo waa hal mar wax la cuno ukla haddii la yidhaahdana waa luqma yacni markaa hurmo uu mar afka geliyo wa alakla hal mar wax la cuno ama qadaa ama quraac ama casho wax la mida oo fa yaxmaduhu calayha ilaahay subxaana wa tacaala uu ku mahadiyo aw yashrab ama u cabo asharbata cabitaan hal mar wax la cabo oo fa yaxmaduhu calayha alle subxaana wa tacaala uu ku mahadiyo ilaahay wuu ka raalli noqonayaa addoonka maxaa yeelay addoonkii nicmadii ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu deeqaya dheeftii uu u hibeeyey buu ka abaalguday oo mahad buu ka celiyey saa darteedna ilaahay subxaana wa tacaala waa ka raalli noqonaya sifatu ridaa ilaahay raalli ahaansho in loo sugana yacnii waa manhajka iyo muctaqadka ahlusunna waljamaaca inay sifadaa ilaahay subxaana wa tacaala u sugaan quraanka iyo sunnaduna waa sugayaan raalli ahaanshaha ilaahay radia allaahu canhum wa raduu canhu baa laleeyahy subxaana wa tacaala ilaahay awliyadiisa inuu ka raalli noqdana yacnii waxa weeye waa waxa alle subxaana wa tacaala addoommada markuu marti qaadayo jannadiisa uu ku marti qaadayo waxa ugu qiimaha badanee addoon loo hibeeyo wax xataa jannada lagu geliyo wa ridwaanun min allaahi akbar baa ilaa leeyahy subxaana wa tacaala nicmada marka in ilaahay looga shukriyo waxay sabab kuugu noqonaysaa inuu ilaahay nicmadii kuu daa'imiyo kuu joogteeyo la in shakartum la'siidannakum in kafartum ina cadaabii la shadiid baa la leeyahy subxana wa tacaala intaad iska dheragto inaad iska kacdo oo ilaahayba aadan xusuusan oo wax dabiiciya inaad cunto cunto ay wax dabiiciya kuu noqdaan dhaqankaasi maaha dhaqankii iyo da'bigii salafka iyo dhaqankii ay yaqaaneen maaha xadiiska imaamu muslim iyo axmed baa warinaya inahaas in sha allahu tacaala halka aan ku joojinno wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab acla wbillahi towfiiq